بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين cashirkeennu wuxuu ka bilaabmayaa bogga afar iyo soddonaad tusaalaha saddexaad ayuu ka bilaabmayaa ee tashbiiha la kala saarayo loona kala saarayo tashbiiha inuu yahay tamhiili iyo inuu yahay hayru tamhiili laba tusaale ayaynu ka soo qaadanay tashbiihiyada labada tusaale wa nafsu ka طifli in tuhmilhu shaba calaa xubi الradaaci wain taftimhu yanfatimi kaasi waxa weeyaan tashbiih mufrada ama hayru tamhiiliya ka ku xigaana wuxuu ahaa kaannahum fii duhuuri اlkhayli nabtu ruban min shidaة اlxasmi la min shidaة اlxusumi tashbiihaas labaadna wuxuu ahaa tashbiih aynu odhanayno isnaa ayru tamiili ama mufrad buu ahaa ka saddexaadan ka bilaabaynaa waa wasfulasad markaa wa qaala mutanabi mutanabi wuxuu yidhi fii wasfi lsadi libaaxa isagoo tilmaamaya mutanabi oo libaax tilmaamaya ayaa gabaygan cafwan wa qaala almutanabi fii wasfi lsad sax isagoo ayuu mutanabi gabaygan يتؤثر مترافقا من تيهه فكأنه آسين يجس عليلا wuxuu yidhi yada' wuxuu ku joogsanayaa libaaxu ahara ciidda iyo carada ayuu ku joogsanayaa mutarafiqan isagoo dhimrinaya min tiihihi kibir aawadii kibir aawadii ayuu aayar socdaa buu yidhi libaaxu faka'annahu waxaabad moodaaba libaaxa aasin nin dhakhtar oo yajusu dawaynaya caliila nin buka dhakhtar baad moodaa dawaynaya nin buka buu yidhi haddaba tashbiiha qaabka uu mutanabi u dhigayo bal haddaan eegno waxaynu ognahay dhakhtarku qofka buka inuuna caadi ugu joogsanin baynu ognahay amaa meesha xanuunaysa inuuna caadi u taabanin hadduu doonayo boogtaa inuu dhayo horta agagaarkeegu soo yar taataabanayaayo meelo kale ayuu soo yar inuu wax dhayaya iska dhigayaa markuu qofkii la qabsaday uu is yidhaahdo dee malaha meeshii waa halkan oo kale ayuu boorta boogta lafteedii eh, ama naburkii uu farta ula tegayaa markaasuu halkaa ku dhayaya almuhim waxaynu ognahay dhakhtarka ninka xanuunsanayo daweynayaa waa qof si aad iyo aad naxariisi ay uga muuqato ama deganaansha uu ugu jiro u taabanaya meel oo kaadsiinyo badani ay ka muuqato ninkanina shakliga libaaxa ayuu eegayoo intuu shakligii libaaxa eegay buu yidhi waa libaax aayar socda oo dhulku dul socda kolkaa shakligaa iyo qaabkaa libaaxu uu u socdo iyo qaabkaa qofka dhakhtarka iyo ka uu u dawaynayo labadaa qaab ayuu isku soo qabtay markaasuu doonayaa labadaa qaab inuu inuu tashbiih ka dhex sameeyo wuxuu yidhi yadau wuxuu ku joogsanayaa libaaxu ahara carada iyo ciidda ayuu ku joogsanayaa mutarafiqan isagoo dhimrinaya min tiihihi kibir aawadii ayuuna sidaa u samaynaya dhulkuba uu kula dumi buu isleeyahay buu haddaad caadi ugu joogsato fakaannahu waxaaba la moodaa libaaxa markaa xaaladaa ku sugan aasin nin dabiib ah ayaa la moodaa oo yajusu dawaynaya caliila nin buka dhakhtar nin buka dawaynaya unbaaba la moodaaba buu yidhi sawirka halkaa ka soo baxay kelimatu yadaun waa joogsiga kelimatu ahara waa carada laakiin caradu markay qoyan tahay baa ahara la yidhaahdaa markay qallalan tahay turaab baa la yidhaahdaa mutarafiqan waa ka dhimrinta iyo ay naxariistu ka muuqato weeyi mintihi mintu afcarabiga koob iyo labaatan macno ayay ku timaadaa koob iyo labaatanka macno sababiya kamida sida ilaahay aayadda qur'aanka uu sheegayo mima khatii'aatihim uqriquu khalad galeen sababtii ayaa loo halaagay sababtaasi waa minta minka mima khatii'aatihim uqriquu halkana mintiihi mintani maaha tabciidiyo macaanidii kale waa sababiyo waa bisababi tiihi kibir aawadii buu la socdaa fakanahu markaa waxaabaad moodaaba aasin dabiib yajusu dawaynaya caliilan nin buka culim haddaba halkaa tashbiiha ku jira inaad sheegtin ayaa loo baahan yahay inuu tashbiihani noqonayo mufrad iyo inuu tashbiihani noqonayo tamiili si kale haddaynu u dhigno inuu yahay tamiili iyo inuu yahay hayru tamiili waa tamiili wey wa iska cad yahay waayo waa sawir sawir lagu shabahayo waa shakli shakli lagu shabahayo shakli shakli lagu shabahaana tamiili mooye wax kale ma noqon karo wa qaala wuxuu yidhi isla isagii weeyi ninkii mutanabi lo odhan jiray fii wasfi buxayra wuxuu tilmaamayaa markaana bad bad buu doonayaa inuu tilmaamo fii wasfi riyaadin beere berhtamhood bay baddaasi ku taallaa ninkani wuxuu arkay bad yar oo dhinac kaste ay beeri ka xigto ayuu arkay baddaa dhinaca kaste ay beertu ka xigto kollay baddu waa shay yaroo cad oo haddana mudawara waa wax yaroo cad oo mudawar ah haddana waxa ka dhex muuqanaya sidaad garanayso ama hareeraheegiiyo agteeda ka muuqanaya giriin iyo akhdar baa ka muuqanaya beero wada cagaar ah oo dhinac kaste ka xiga kolkaa beertaasi iyadoo cadaankaa shakligiisu mudawarka a yahay beeruhu akhtarkaihna ay dhinac kasta ka xigaan intaa adoo isla haysta sawirkaa ayuu mushabax ka dhigay mushabahubihigana wuxuu ka dhigay dayax yar oo cir weyn ku dhex yaala dhinac kastana sama buluugihii ay ka xigto habeenka madowgiisiina uu hareereeyey buu haddana ka dhigay mushabahubihigiina kaannahaa fii nahaarihaa qamarun xafa bihi min jinaanihaa dulamun kaannahaa waxaabad moodaaba damiirka kaannahaa ku jiraa wuxuu u noqonayaa baydadkii ka horreeyey beydkan bad yaroo ku sugnayd ama ku qornayd ayuu u noqonayaa kaannahaa waxaabad moodaaba badda fii nahaarihaa maalin dhex joogta maalinkeega dhex joogta qamarun dayax baabad moodaa dayaxa oo xafa bihi uu hareereeyey min jinaanihaa jannooyinkiisa uu ka hareereeyey dulamun madowyo badan waxaabad moodaaba buu ku leeyahay dayax yar oo dhinac kaste uu ka maray jannooyin jannooyin waynu garanaynaa waa beero beero wada greenih ay dhinac kaste aad moodaba in madow uu dhinac kaste ka beera dhinac kaste ka maraya dayaxana madowgii habeenka dhinac kaste ka maraya kolkaa mid kasta madow waa cadaan madow dhex yaalla weeyaan labada shakli buu markaa isku tashbiihinaya nahaar waa la garanayaayo waa maalinkii damiirkuu idaafeeyey unbaa damiirkii badda ah nahaariha idaafadaasi adnaa mulaabasa wax la yidhaha baa ku jira adnaa mulaabasa waa maalinteedii badda maalinteedii kollay baddu maalinta male laakiin idaafadaasi waa adnaa mulaabasa loo yaqaanaa haddaan macneeyo fii nahaariha waxay noqonaysaa maalintii badda maalintu badda male qamarun dayax baad moodaa xafa xafa waxa weeyaan waa hareerayn dhinac kasta in laga mariyo bihii damiirka ku jiraana wuxuu u noqonayaa qamarka jinaan haddii jiimka la hoos dhabo oo jinaan la yidhaha waa jamcu janna waa beeraha haddii jiimka la kor dhabo oo janaan la yidhahna waa qalbiga aadamaha kolka imminka jiimkani uu hoos dhaban waa min jinaaniha dulamun waa madowyadii weeyaan kaannahaa waxaabad moodaaba badda fii nahaarihaa maalinteeda joogta qamarun dayax baad moodaa dayaxa oo xafa bihi uu hareereeyey min jinaaniha beerihiisa xaggeega uu ka hareereeyey dulamun madow badani uu hareereeyey buu leeyahay ama beeraheega xaggeega uu madow badani ka hareereyey kolkaa beerahaasi dayaxa uma noqonayeen nahaarkiiba badiibay u noqonaysaa jinaaniha tashbiiha halkaa ku jira ma tashbiih aynu odhan karnaa waa tamhiili mise waa tashbiih aynu odhan karno waa hayru tamhiili tashbiihaasi waa tamiili waayo badda iyo dayaxa iskuma shabahaye waxaan isku shabahayaa sawirka badu ay leedahay ayaan sawirka dayaxu uu leeyahay ku shabahayaa shaklibaa kolkaa meesha laysku tashbiihinayaa caddaan madow dhex yaalla oo haddana caddaankii mudawara nooca ayaa mushabbah laga dhigayaa caddaan kale oo mudawar ah oo hadana madow kale dhex yaallana mushabbahubihii baa laga dhigaya mar kastoo qaab qaab lagu shabahana waa tamsiili maalintii aynu bilaabaynay baynu ururteennan kusoo qaadanay in ururteennan oo kale laga samayn karayo wa qaala shaacir nin kaloo gabayaa ah ayaa gabay tiriyey wuxuu yidhi ruba leyli inqatactuhu ka suduudin wa firaaqin makaana fiihi wadaacuun muxishin ka haqiili taqda bihi alcaynu wata'baa xadiiahu lasmaacu فاعلاتون مستفعلون فاعلاتون فاعلاتون مستفعلون فاعلاتون رب الليل هبين بدنا أبو يري ألا هبين بدنا قدعته أن صامري ألا محان هبين بدن صامري كسدود أدمودو كالتق سدود كالتشيت سباب أدمود هبين لكالتق أيو أما لكالتشيت سين أيو وفراق أما ضد ولا أها أما أصحاب أها أي كالتقين maa kaana fiihi wadaa wax sagootiyihiina uuna ka jirin oon laysa sagootiyeyn alla habeen noocaas ihi badana muuxishin mid cidli ihi badana ka haqiili aad mooddo wax culus wax aad u culus baad mooddaa taqdaa bihi alcaynu oo ishu ay la ilmaynayso wa ta'baa xadiiahu warkiisana uy diidayso alasmaacu dhaguhu ninkani wuxuu doonayaa inuu habeen tilmaamo habeenka wuxuu ku dhibaatada uu leeyahay iyo warwarkiisa ayuu doonayaa inuu sawir inaga siiyo alla maxaan habeen badan taariikhdayda soo maray buu yidhi habeenkaasood moodo ka suduudin waa firaaq ereyga suduudihi waa kala jeedsiga ummaddu markay ummad isjeceli markay kala jeedsato dhibaata halkaa ku jirta dhibaatada ayuu kolkaa kaga tashbiihinayaa wa firaaq iyo kala tag habeenaad moodo kala tag ay asxaabi kala tegayso ama qofaad jeclaydoo kaa geeriyooday ood soo aasaysid oo kale warwarkiisu intuu kugu la-egaanayo habeen noocaasoo kale ihi badanaa buu yidhi maa kaana fiihi wadaac sagootina uuna jirinun layse sagootiyaynin haddaba habeenkiibuu ku shabbahay suduud iyo firaaq buu ku shabahay oo kala tag ah ama kala jeedsiya tashbiiha habeenka iyo kala tagga u dhaxeeyaa muxuu noqonayaa ma tamhiili ba mise waa hayru tamhiili marka habeenku waa kala tagoo kale a tidhaa sawir iskuma shabahayo habeenka iyo madowgiisa ma shabahayo waxaan shabahayaa habeenka laftiisa ayaan doonaya inay ku shabaho kala tag waa mufrad markaa tashbiihaas waa shay shay lagu shabahay weeye rubalaynin habeen badanaa habeenka oo qadactuhu aan soo maray kiyood mooddo kala tag kiyood mooddo kala tag aad mooddo rubalaynin habeen badanaa qadactuhu aan soo ka suduudin kiyood moodo kala jeedsi wa firaaqin iyo kala tag oo maa kaana fiihi dhexdiisa uuna ahayn wadaacun wax sagootiihiba muuxishin badanaa mid cidlo ah oo asxaabta oo dhan laga cidlaystay ka haqiiri aad mooddo wax culus habeenkii cidlada ahaa ayuu haddana mar labaad mushabbah ka dhigay mushabbahunbihigana wuxuu ka dhigay wax culus culus culus culus shaygu hadduu culus yahay dee dhibu mooyaane naxdin mooye wax kale kuguma hayo qaad markaad istidhaa waad ka iska daa qaadidiisa aad ka naxaysaa muuxishin mid cidli ihi badanaa buu yidhi oo ka haqiili la wax culus waxaa culusoo taqdaa bihil caynu isha saxar uu kaa gelaya markaad sidaa u eegto taqdaa waxaa weeye bahalkan qoridaafka la yidhahayoo kale ama saxarka la yidhahayoo kale isha marka ay qori uu ka galo qofka ayaa la yidhahdaa taqdaa bihil cayn ishiisii ayaa xanuunaysa qori galay ama saxar ku dhacay aawadii macnaha uu ujeedaa waxa weeye waa laazim xaggan wuxuu ka isticmaalayaa kinaaye ee taqdaa bihi lcayn waxa weye ishaa kula ilmaynaysa in badan mar alla markaad saa u aragto bahalkaa culus ilmaad sii daynaysaa habeenka nin alla ninka arkaana ilmuu sii daynaya waa habeen laga ilmaynayo badanaa habeen laga ilmaynaya oo watabaa ay diidayso xadiiahu warkiisa alasmaacu dhegta ayaan dhegaysan karaynin habeenkaa in lagaaga sheekeeyo dhegtaadaa nacaysa haddaba mawxishkii iyo saqiilkii markuu isku tashbiihiyey tashbiiha labaadee halkaa ku jiraa muxuu noqonayaa isna muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa tashbiihaasina mufrad buu noqonaya waayo waa laba shay uu isku tashbiihiyey weeye waa tashbiih mufrada qaala tacaala ilaah baa yidhi masalu ladiina kuwii maselkooga ittakhaduu ka yeeshay min duuni illaahi ilaahay sokadii owliyaaa asxaabbay ka yeesheen amaa waxay ka dhigteen nusaray ka samaysteen ka maseli lcankabuut waa xaaro caaro maselkeed oo kale caarada oo ittakhadad samaysatay beytan guri wa in awhana albuyuut guryaha caaradana waxa ugu liitaa guryahana waxa ugu liitaa la beytulcankabuud waa guri caaro low kaanuu yaclamuun hadday inuu wax garanayaan aayadda lafteeda tashbiih baa ku jira tashbiihu siduu ugu jiraa waxa weeye aladiina ittakhaduu min duuni illaahi wliyaa qof le ilaahay waxaan samaysanayaa meel ka sokaysa ku kaloo ilaahay noo dhaxeeya oo ilaahay igu xidha ku ilaahay igu xidha oo baryadaydu ay sii marto ama cibaadadayduba ay sii marto ka sidaa leh eele ilaahay igu xidhaya ayaan samaysanayaa kaa sawirkiisa ayaa mushabbah laga dhigayaa hadday tahay cibaadada uu cibaadaysanayo iyo aaminaadda uu aaminsan yahay iyo aakhare nafciga wuxuu heli doonaa wuxuu noqonayo iyo sawirka halkaa ku jira ayaa mushabbah laga dhigay mushabbahunbihigana waxaa laga dhigay caaro lagama dhigin caaradu waa xayawaan nool waxaa laga dhigay mal cankabuut mal baa ka horeeya ifatlcankabuut baa la soo qaatay kolkaa cankabuutka oo welibana itakhadat beytan nasjigan yaray samaysato somaydaan arag xuubkan yaray samaysato xuubkaa laftiisa ma aha xuubkaa ay guri ka dhigayso u fiirso mufasiriintu aad bay uga hadlaan in uubka xuubka yahay waxa wax lagu shabahayaa iyo inuu yahay xuubkaoo guri laga dhigto way kala duwan yihiin xuubka laguma shabahayo waayo xuubku faa'iidu leeyahay haddaa tidhaahda ka ilaahay qayrkii caabudaya wixiis waa xuub caaro oo kale hadaa tidhaa war xuubka caaradu faa'iidu leeyaho diqsiguu u qabtaa baalka yare diqsigii markuu ku joogsado uu lugaha la galo ayay ku soo gaadhaayo way cuntaa dee xuubkaasi faa'iidu leeyahay markaa kan ilaahay qayrkii caabudaya faa'iidaba ma leh kolka waxa lagu shabahayaa xuubka laftiisa maahee waa xuubka oo laga dhigto guri baa lagu shabahayaa malu ladiina kuwii maselkoogu ittakhaduu min duuni illaah ilaahay meel ka sokaysa ka dhigtay awliyaaa kuwa la caabudo ka maali cankabuud waa caaro maselkeedoo kale caarada oo ittakhadad samaysatay beytan guri ka samaysatay xuubkeegiibay guri ka samaysatay kolka xagga lagaga shabahayaa waxa weeye gurigu saddex arrimood waa inuu wada leeyahay baa la yidhaah saddexda arrimooduu gurigu leeyahay waa sakfi sare oo cadeedda celiya iyo cadeedda iyo roobkaba iyo gidaaro dhinacyada ah oo dabaysha iyo dhaxanta celiya iyo tiirar uu ku taagan yahay oo dumista ka ilaaliya haddaba kala caabudayaana waxaa loo baahan yahay inuu leeyahay sifooyinkii dee lagu kalsoonaanayay waxqabadkiisa gurigu markuu saddexdaa sifo isla yeesho uu saqfi leeyahuu gidaare leeyahuu tiirar leeyahay waxaa lagu kalsoonaadaa guriga faa'iidadiisa kolkaa ka la caabudayaana waa inuu leeyahay kii wax lagu kalsoonaan kara awoodihiisa ee qudradii waa inuu leeyahay khaaliqnimadii waa inuu leeyahay sifooyinkii oo dhan dhibaatadii uu kaa difaaci waa inuu kaa difaaci karayo nafcigii aad uga baahnayd waa inuu ku soo gaadhsiin karayo xuubka caaradu haddaba saddexdii midna ma leh kow gidaar sare ma leh oo caarada gurigeegu dee kama celiyo roobka iyo cadceedda toona gidaaradii hareerahana male oo sidoo kale kama celinayo dabaysha iyo dhaxanta tiiraruu ku taagan yahayna ma jiro oo wax adag maahee haddii qofka dumarka ihi ay wax yar qaaday guriga ku nadiifinayso markaaba u dhacaa culimada qaarkood waxay idhahdeen tashbiihu dhinaca dhinac waxoogaa yar ka yar duwan buu keeni karayaayo oo kamidabay yidhaahdeen guriga waxa loo samaystaa in lagu badbaado kan caabudaya ilaahay waxa aan ahayna cibaadadanaad ku badbaadid buu isleeyahay haddana gurigii ku badbaaday caaradu islahayd baa noqda sababta ay ku halaagsamayso waayo gurigeegumuna isagu maan la jiidin iyadoo ku dhex jirta miyna kolkaa ayna ku dhimanin maalu ladiina kuwii maalkoogu ittakhaduu min duuni illaah ilaah wax ka sokeeyo ka dhigtay wliyaaa ka maali lcankabuut waa caarada sifadeeda oo kale itakhadat beytan bay samaysatay guri yar bay samaysatay wa ina awhana albuyuud guryahana waxa ugu liitaa ama ugu daciifsani markii guryaha la baadho waa la baytulcankabuud guriga caarada weeyaan ama xuubka caarada low kaanuu yaclamuun hadday inuun wax garanayaan tashbiiha haddaba halkaa ku jira ee ka ilaahay qayrkii caabudaya xuubka caarada lagu tashbiihinayo waad fahamtay baan u tashbiihaasina waa tashbiih tamhiiliya cibaadadiisa dhib mooyaane wax dheefih uga iman mayso macnaheegu waa sidaa sidaa caaradaba gurigeeguuni sababtii ay ku dhimanaysay uu u noqdo laba geed dhexdood bay ku qabataa ama albaabo xoolo socda ayaa jiidha markaasuu xuubku soo go-aayo waa lagu joogsadaa gurigeegii unbuu ilaahay uga dhigaa sababtay ku dhimanaysay hadday gidaar kori lahayd gidaar haddii kori lahayd way badbaadi lahayd kolkaa waxaad ogaataa kan ilaahay sokadiisa caabudayaana cibaadadan uu samaynaya waa uu ku geeriyoon lahaa weeyaan sidaa caaradaba gurigeegii uni u dilay aya isna waxaanu samaynaya uni u dilayaa weeyi culimmada qaar waxay yidhaahdeen xuubka caarada xataa dhibaato male haddii lagu tashbiihiyo oo diqsigaa yaree uu qabanaye faa'iidada la moodayaa waa qofka ilaahay qayrkii caabudaya shilimada uu adduunka ku helayo weeyaan xuubkii caaradu sow diqsi yar ma qabanin diqsigaa yaru u qabtay ay cuntay waa kii ilaahay qeyrkii caabudayay shilimadii adduunka uu ku helayey weeyaan bay yidhaahdeen kolkaa hadduu diqsi u goynayo cibaadadaasi dee waa diqsi adduunka jooga waa tamiili tashbiihu markaa wa qaala ibnu wuxuu idhi nin ibnu khafaaja la yidhaahdaa waa raggii reer andalus ka gebyi jiray gaar ahaan boqoradii la odhan jiray muluuku dawaa'if buu u jiray ibnu khafaaja waxaan lagu gaadhi karayn xagga gabayaaga marka la eego waxaa la yidhahdaa wasu abiica haddii wasu soo qaado lagudhaa ibnu khafaajun baad ka heli kartaa si kayru caadiya aad uga heli kartaa isagu dabiicaddu ka hadli jiray hawada oo kaliyo magaalooyinka oo kaliyo dhismaha oo kaliyo webiyada oo kaliyo waxaasuu ka hadli jiray waa ninkii andalus ku tilmaamay dhulka hadday janna jiri lahayd andalus bay noqon lahayd buu yidhi haddii ilaahay dhulka uu janno yar ka dhigi lahaa kolay andalus bay noqon lahayd buu yidhi janno lilaahi nahrun saala fii baxaa'in axlaa wuruudan min lama alxasnaa'i mutacaطifun milu siwaari kaannahu wazahru yaknufuhu majaru samaa'in لله نهر سال في بطحاء أحلى ورودا من لما الحسناء متعطف مثل سوار كأنه والزهر يكنفه مجر سماء متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل lilaahi nahrun ilaahay uunbaa iskale webigan webiga oo saala qulqulaya fii badxaa'in meeshaa dooxa ah webiga qulqulaya ilaahay uunbaa iskale oo abuuray kaasoo axlaa ka macaan wuruudan xagga aroorka iyo biyokacabka min lamal xasnaa inan qurux badan bishimaheega ama debnaheega mutacatifun kaasoo laablaabma milu siwaari aad moodo dahabkii dumarku ay ku xidhan jireen qacmaha kaannahu webigaa waxaabad moodaaba wasdahru kii oo ubuxuna yaknufuhu hareeraha uu ka haysto majaru samaain baabad moodaa majarusama bad moodaaba buu ku webigii ninkani webi buu tilmaamayey webigii markuu tilmaamayey webi qulqulaya oo meel dooxa biyihiisu ay socdaan webigii biyo macaani buu ku tilmaamay biyo macaani webi aad biyo macaani inuu yahay buu ku tilmaamay webigu ma toosne waxoogaa u yar baydhbaydhaayo u yar laablaabma waa mutacadifun milu siwaar waxaad mooddaa bahalkan dumarku ay qacanta ku xidhaan oo kale inuu yahay kaannahu wazahru yaknufuhu majaru samaain sawir buu webigu leeyahay kolley waa wax cad oo dheer oo hareerahana ubax madoobi uu ka xigo iyo beere madoobi ay ka xigaan wuxuu yidhi waxaabad moodaaba majaru samihii cirka majaru sama waxaa loo yaqaanaa ereyga majaru samiihi cirka wadda ma ku jirta waxaynu waddo ku tilmaanaa cirka maka maxmuuqdaan aynu nidhaa habarjiidjiid baa hooyadii jiiday waa xidigo aad u yaryar baa la yidhaahdaa ishu ma qabato laakiin iftiinay leeyihiin baa la arkaa waa iftiinno yar oo isku beegbeegan weeyaanoo aad u tiro badan xidigaha yaryare kolkaa dariiqa dheer sameeye sidaa u socda ama sidaa u dhigan xidigaha yaryar ayaa majaru samaa la yidhaahdaa lilaahi ilaahay uunbaa iska leh nahrun webi webiga oo saala qulqulaya fii badxaa meel badxaa ah oo dooxa qulqulaya webiga oo axlaa ka macaan wuruudan xagga aroorka min lamal xasnaa buu ka macaan yahay inan qurux badan bishimaheed mutacadifun waa webi laablaabta milu siwaar baabad moodaaba dahab kan yar iyo bahallaha shuuliyadan dumarku ay xidhaan kaannahu waxaad webiga moodaa wasdahru kiyu ubuxu yaknufuhu hareeraha ka xigo majaru samaain wadadii yarayda cirka ku taallay oo kaleabad moodaaba haddaba labadan gabay ee ibnukhafaajo laba tashbiih baa ku qoran tashbiiha koobaad webigiibaa milu siwaar laga dhigay webiga waxaa la moodaa milu siwaar shuuliyadii dumarku ay xidhanayeen tashbiiha halkaa ku jiraa muxuu noqonayaa markii webiga siwaar laga dhigay ma mufrad ba mise waa haddana mar labaad ayaa webigii mushabax laga sameeyey sawirkii uu lahaa wax cad oo dheer hareerahana uu ka xigo beere madmadoobi waxaana mushabahunbihii looga dhigay wadadaa yaree cirka ku taalla hareerahana cirkii madooba uu ka xigo sawirkaa kale kaannahu wazahru yaknufuhu majaru sama sawirkaasi muxuu noqonayaa markaa halkaa ku jiraa ma mufrad ba mise waa tamiilisna tamhiili weeyaan kolkaa beytka laba tashbiih baa ku jira midaynu odhanayno waa mufrad iyo mid aynu odhanayno waa tamhiili wa qaala acraabiyun wuxuu yidhi nin kaloo acraabi ihi fii wasfi imra'atin gabadh isagoo doonaya inuu tilmaamo tilka shamsun tani waa cadeed baahad biha ay ku faanayso alardu dhulku shamsa samaa'i cadeedda cirka ayay ugu faanaysaa wuxuu yidhi inantan yari waa cadeedii dhulka uu lahaayo cadeeddan yar dhulkaa ku faanooto cirka ugu faanaa buu yidhi kolkaa waxay u dhigantaa cadeedda cirka ku taalla ayay u dhigantaa tilka taasi shamsun waa cadeed cadeedda oo baahad bihaa ay ku faanayso alardu dhulku ay ku faanayso shamsa sama cadeedda samadana ay ugu faanayso haddaba tashbiiha halkaa ku jira tashbiihaasi muxuu noqonayaa ma mufrad ba mise waa tamhiili tashbiihaasi waa tashbiih mufrad a ah weeye wa qaala tacaala alle ayaa yidhi famaa lahum maxaa ku dhacay nimankan oo cani tadkirati waanada mucridiina ay uga jeedaan kaannahum waxaabad moodaaba xumurun dameero ayaad moodaa dameeraha oo mustanfiratun diday oo farad ka yaacaya min qaswaratin gool ka yaacayaan ama libaax bay ka yaacayaan ama kuwii uu waadhsanayey ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu ka warramayaa dadka marka diinta loo sheegayo ka sii jeeda gaar ahaan dadkaa wuxuu ku tashbiihiyey inay dameero oo kale yihiin laba dhinac ayay kolkaa tashbiiha aynu ka faa'iidaysanaynaa xagga caqliga waa caqligii dameeraha oo kale ayay leeyihiin xayawaankuna waxyaabaa waxaa lagu tiriyaa dameeraha waxa ugu caqliga xun baa lagu tiriyaa ri iminka haddaan garaacoon u la dhaco oon haddana weel maran u qaado ii iman mayso kii dilay inaan ahay bay garanaysa way iga cararaysaa laakiin dameerka haddaan dilo iminka si xun u dilo oon haddana weel maran u qaado wuu ii imani kolkaa dameerku wax kasta waxa dameer looga dhigaa ama dameer loogu soo qaadaa waxa wey caqli xumaantiisa xasuus buuna lahayn baa la yidhaahdaa dameeru waa cajiib kolkaa famaa lahum maxaa ku dhacay oo cani tadkirati waanada mucridiin ay uga jeedsanayaan maxay waanada u diidayaan kaannahum waxaaba la moodaa xumurun dameero amaa farow baa la moodaa mustanfiratun yaacday oo diday farow diday baabaad mooddaa ama dameero diday baad mooddaa dameeru hadday didaan way orod xun yihiin baa la yidhaahdaa gaar ahaan farow markay yihiin farowga awooddiisa ayaa dhammaystiran kolkaa hadduu dido xayawaan la gaadho maaha farad waxay ka yaacayaan min qaswara waxay ka yaacayaan gool qaswara culimmada qaar goosha ayay u yaqaaniin ku macneeyaan culimada qaarna kaswarada waxay ku macneeyaan dadka wax uwaadhsada oo dhan ayaa kaswaro lagu macneeyaa haddaba tashbiiha halkaa ku jira ee dadka diinta ka jeeda lagu tashbiihinayo dameero oo kale lagu tashbiihinayo tashbiihaasi ma mufrad ba mise waa tamiili muxuu idin leeyahy tashbiihaasi ma tamiili ba mise waa mufrad tashbiih waa tashbiih maxaa tidhahdeen sax okay tashbiihaasi wuxuu noqonayaa tashbiih mufrada buu noqonayaa tashbiih mufrad ayuu noqonaya ragga qaar baan ka yar maqlaya inay tamhiili leeyihiin tashbiihaasi waa tashbiih mufrada haddaba waxaad ogaataa marka diinta la sheegayay sida darbe ayay nebi maxamed iyo ka yaaci jirin siday dameeruhu bahalka uga yaacaan oo kale saasuu ilaahay kolkaa laba magac meesha kugu jira dhinac waa dameer xagga caqliga waa dameer xagga orodka waa farow xagga orodkana waa fow kolkaa labu isku darsaday laba awdood bu isku darsaday caqli xumaan iyo orod badni ayay isku darsadeen dadka munaafiqiintii ama diinta ka yaacaya wa qaala shaacir gabaya ayaa yidhi fii shajari sarwi minhumu maalun lahu ruwaaun wamaa lahu amarun wuxuu tilmaamayaa reer reerkaa waxaabaad moodaaba buu yidhi geedka sarwiga la yidhaayoo kalaad moodaa waa geed aad u laama qurqurux badan uu baxaa baxaa baxaayo laamo yaroo toostoosanoo aad u wada qurux badan buu sameeya si fiican buu u magoolaayuu u laakiin nasiibka midha ma leh midha male wuxuu yidhi reerkani markaad sidaa u eegto muuqaalkoogu ishaada way buuxinayaan buu yidhi si fiican bay ish ilqabad bay leeyihiin laakiin haddaad hoos ugu dhacdhacdo caqli male wax alla wax ka hooseeya ma jiro buu ku leeyahay fii shajari sarwi geedka sarwiga la yidhaa minhum xaggooga waxa ugu sugan maalun tusaale tusaalahooga geedka sarwiga la yidhaayoo kaluunbaabaad moodaa lahu ruwaaun mandar fiican iyo muuqaal wanaagsan buu leeyahay wamaa lahu amarun midhana male muuqaal wanaagsan buu geedkaasi leeyahay laakiin midha male kolka wuxuu ku leeyahay nimankanan ka hadlayaana joog fiican iyo qaab fiican buu ilaah u abuuray laakiin caqli uga hooseeya ayaan jirin tashbiiha kolkaa reerka geedka lagu tashbiihinayo tashbiihaasi ma tamiili ba mise waa ayru tamiili waa hayru tamiili waa mufrad weeyaan tihaami muxuu yidhi gabayga markuu isna tirinayey falcayshu nawmun wlmaniyatu yaqdatun waalmar'u baynahumaa khayaalun saarin falcayshu nolosha aadamuhu uu ku nool yahay nowmun waa hurdo horta nolosheennu waan hurudnaa waxaad ogaataa intaad nooshahay waad hurudaa maalintaad toosi doonto laakiin ma garanaysaa waa maalintuu sakaraadku ku qabto mar alla markuu sakaraadku ku qabto ayaa toosaysaa markaasaad odhanaysaa alla ilaahow haddaad caafimaad dambe ay siiso wax badan baa noloshayda ka bedelayaa falcayshu noloshu nowmun waa hurdo walmaniyatu geeriduna yaqdatun waa baraarug iyo toos iyo soo jeed weeyaan walmar'u qofku baynahumaa labadaa inta udhaxaysa khayaalun waa khayaal saarin socda insaanku labadaa wixii udhaxeeyana waa shay khayaal ah oon xaqiiqo lahayn weeyaan kolkaa waad hurudaaye maalinta sakaraadku ku qabto ayaa toosi doontaa falcayshu noloshu nawmun waa hurdo tashbiih baa halkaa ku jira noloshiibaa hurdo laga dhigay tashbiihaasi muxuu noqonayaa ma mufrad ba mise waa tamiili waa mufrad weeye wlmaniyatu geeriduna yaqdatun waa baraarug geeridii markii aynu baraarug ka dhignay iyaduna waa maxay tashbiiha halkaa ku jiraa waa mufrad walmar qofka baynahumaa labadaa u dhaxeeyaana khayaalun waa khayaal saarin iska socda waa khayaal waxaan xaqiiqo lahayn wey insaanku xaqiiqo melihid oo dhab uma fikiraysid wixii intaa ka duwan tashbiih baa ku jiro almaru baa khayaal laga dhigay tamiili mise mufrad halkaana waa mufrad falcayshu nawm wlmaniyatu yaqdatun wlmaru baynahumaa khayaalun saarin wa qaala aakhar nin kale ayaa yidhi fii wasfi imra'atin gabadh buu doonayay inuu tilmaamo gabadha oo tabkii ooyeysa gabadh ooyeysa ayuu tilmaamaya oohintu sidaba iyadoo naxariis u samaysa oo qof ooyayo loo naxo ayaa haddana ooyintu hadday dumar ka sii timaado aad iyo aad looga sii naxaa kolkaa wuxuu doonaya inuu ninkani gabadh ooyaysa tilmaamo kaana dumuuca calaa khadiha baqiyatu dallin calaa jullu naar facuulun facuulun facuulun facuul facuulun facuulun facuulun facuul kaana dumuuca ilmada waxaa la moodaa calaa khadihaa dhabankeega ka dul muuqda baqiyatu dallin baa la moodaa dharabka soo harhaday iyo dhadadu waxa yaray dhegta iyo geedaha kaga dul tagto baqiyatu dallin dhadada baaqigeegaa la moodaa calaa julunnaar rumaanka dushiisa ay kaga tagto ama ubaxa yaree rumaanka waxay kaga tagto ayaa la moodaa kolkaa ninkani wuxuu doonayaa inuu mushabax ka dhigo ilmadu sawirkii ay samaynaysay sawirka ilmada inama ilmo ilmadu miyayna ahayn biyo yar oo nadiifa misiigaa ku jira boodh miyuu la socdaa waa biyo yar oo nadiif a ah weeyaanoo qurux badan runtii biyaha yaroo haddana dhabankaaga dul saaran ka waran dhabankii inanta ayuu kolkaa ilmada yar ku arkay sidaasuu eegay biyaha yaree nadiifta ee quruxda badan ee fudfudka yaraad moodo ee dhabanka dul saaran markaasuu yidhi biyahan yar waxba lama odaaba habeenka niskiisa dambe dhadada iyo qoyaanka yareedda ah oo geedahan rumaanka ah caleentooda sare dhibicdhibicda yaray kaga tagaan ayaabad moodaaba buu yidhi markaa kaana dumuuca ilmada waxaa la moodaa calaa khadiha gabadha dhabankeega saaran baqiyatu dallin kitaabkaygu halkaa dada dhibic buu siiyey dallin buu leeyahy maaha dhibic male waa bilaa dhibic weeye baqiyatu dallin baa la moodaa dhadada baaqigeegii oo calaa jullunaar geedka julunaarka ama rumaanka dushiisa ka muuqata shakligaa yaree quruxda badan ee ilmadu ay samaynayso kolkaa tashbiiha noocan oo kalii maaha mufrade waa tashbiih tamiiliy weeyi tashbiih tamiiliya weeyi tashbiihani qaala tacaala ilaah baa yidhi watlu calayhim ku dul akhri naba aladii kii warkiisa aataynaahu annu siinay aayaatinaa aayadaha yaga annu siinay oo fansalakha minhaa ka xuub siibtay oo fa atbacahu shaydaanu shaydaanku uu arday u noqday oo fa kaana kuwii lumay ku biiray markaa walow shinaa haddaan dooni lahayn maanaan doonine la rafacnaahu bihaa isaga ayaanu kor u qaadi lahayn walaakinahu akhlada ay maala wuxuu u leexday ila alardi adduunyo ayuu u leexday watabaca wuxuuna raacay hawaahu hawadiisii ayuu raacay famaaluhu kaa tusaalihiisu ka maali lkalbi waa ay oo kale in taxmil calayhi haddaad eryato ama aad ku xambaarto yalhad afkuu kala qaadi ow tadruku haddaad iskaga tagto yelhad abku kala qaadi daalika kaasi maalu lqowmi waa qoomka tusaalahooga alladiina qoomka oo kadabuu beeniyey biaayaatina aayadaha yaga beeniyey ee faqsus ilqasasa uga qiso oo uga waran lacallahum waxaa la rajaynayaa yatafakaruun inay inuu fikiraane aayaddan qur'aanka ah kolley waxaa tashbiiha kuusii caddayn kara sababta ay ku degtay mufasiliintuna way isku khilaafeen markay ka warramayaan ama culimada balaaqada iyo bayaanku wax badan bay sheegaan waxaa rag badani sheegaan umayata bnu saltin inay aayaddu ku soo degtay umayata bnu abisaltin umayata bnu abisaltin riwaayooyinka qaarkood waxay sheegaan inuu nebigu yidhi aamana shicruhu wa kafara qalbu ninkaa gabaygiisu gabay islaam buu ahaa qalbigiisuna qalbi gaal waa ninkii waynu soo marnee is-aaminsiiyey inuu nebiga akhiruzabanka noqon doono ninkii iska dhaadhiciyey isku qanciyey un wakhtigii nebiga inuu isagu nebiga ummadda loo soo diri doono wuxuu la xidhiiri jiray ahlu kitaabka markay ahlu kitaabka uga warramaan nebi dambe inuu iman doono ilaahay koonka usoo dirayo uunbuu aaminay inuu isagu nebigaa noqonayo fikraddii unbuu aaminay kolkaa isagaa isku qanciyey inuu nebiga akhirusamanka noqonayo waxa weye wuu gebyi jiray gebaygiisa jannaa ku jirto oo naarbaa ku jirto oo qiyaamaa ku jiro oo sidii islaamku uu gebyi jiray ma tabtii islaamka ayuu u gebyi jiray markaasaa ninkaa gebagiisa xishoodka ka muuqda adan malaynaynin waxaan xasuustaa markuu lahaa adkuru xaajatii am qad kafaanii xayaauka in nashiimataka alxayaau baahidayda miyaan kuu sheegtaa buu yidhi adkuru xaajatii am qad kafaanii mise waxa igaga filan xayaauka xishoodka aan kaa xishoonayo baahidayda miyaan sheegtaa mise xishoodkaa igaga filan buu yidhi in nashiimataka alxayaa kolka waxa weeyaan qofka wax loo sheegtaa waa nacas buu ku leeyahay qofku hadduu caqli leeyahay uu garaad leeyahay waa inuu wax kuu gartaa waxba ha u sheegan kolkaa ninkani nin runtii wuxuu ahaa cajiiba buu ahaa laakiin maca alasaf markii nebi maxamed lasoo diray safar qureesheed isagoo la socda yurubna ay dhex marayaan ayaa nebiga lasoo diray kolkaa markii uu u reer galbeedka ayaa loo warramay qoladii nasaaradiibaa u warrantay in nebigii la diray inuuna isaga ahayna waa loo sheegay markaa werwerkii habeenkii ma seexan mar dharku isku dul jeexjeexay saasuu gelgelanayey safarkii la socday wuu diiday inuu u warramo mar dambe ayuu ka warramay uu yidhi waxaas dhacay si fiican runtii ibnu kaiir oo kalea uga warrama ayaa isaga iyo warkiisaba si fiican ibnu kaiir baad uga heli kartaa kolkaa aayaddani umayata bnu abisultin bay ku soo degtayoo markiisii hore nin fiican buu iska ahaaye mar alla markii nebi maxamed lasoo diray uunbuu xasday wuxuu yidhi ma xaqa nin kale ka dhegaysanayaa ka dhegaysan maayo unbu yidhi xaqa nin kale wuu diidey kolkaa riwaayooyinka qaarna waa kaa nebigu uu leeyahayba aamana shucruhu wakafara qalbu umayata bnu abi saltin culimada qaarkood waxay ku macneeyaan inuuna ninkaa ku soo degine nin kaleoo balcam la odhan jiray ay ku soo degto reer banu israa'iil ahaa nin kale oo balcam la odhan jiray bay ku soo degtay oo reer banu israa'iila ayay yidhaahdeen watlu ku dul akhri calayhim dadka dushooda naba aladii kii warkiisa ku dul akhri kii uga waran muxuu talowkaasi ahaa aataynaahu waxaanu siinay aayaatina aayadaha yaga ayaanu siinay aayadaha ilaahay siiyey waa aqoontii diinta iyo aqoontii caqliga iyo tii xikmadda ayaa la yskugu daray aayaadka waxaa loo yaqaanaa qur'aanka marka aayaad la sheegayo alaayaad alqur'aaniya iyo alaayaad alkowniya baa la yidhaha labadiiba ilaahay wuu iskagu daray subxaanahu wa tacaala aayadahayagii ayaanu barnay kadibna fansalakha fadu maxay tilmaami jirtay carabiga fadu maxay tilmaami jirtay degdeg bay tilmaantaa fansalakha insilaakhuna waxaa weeye kelimatu insilaakh laba macnaa lagu sameeyaa laakiin labada macne afcarabiga insilaakha loo macneeya waxa weeye neefka marka haragga laga siibayo afcarabiga rasmigaana wuxuu ahaa masku markuu xuubka yar ka dhex baxayo xuub sow masku male uu ka tago xuubka markuu ka dhex baxayaa loo isticmaalaa ama neefka marka haragga laga siibayo oo fansalakha minhaa wuu ka xuub siibtay diintii ilaahay baray ama ilaahay siiyey ayuu mar qura ka xuub ka maydhmay dhinac kale uga baxay markuu diintii ka xuub maxaa dhacay ma shaydaanku raacay may shaydaanka ma raacin hee shaydaankaaba isaga raacay u fiirso faatbacahu shaydaan jumladan cidda faacilkaa u fiirso faatbacahu shaydaan yo jumlada faacila war shaydaanku raacay haadhan shaydaankaaba isagii raacay shaydaankaa arday usii noqday markaa isagii ilan qofku hadduu diin leeyahay uu xumaado shaydaanka u ka daraaye shaydaanka uu ka darnaanaya kolkaa fa atbacahu shaydaanu shaydaankiibaaba isagii raacay fa wuxuu noqday min alghaawiin kuwii baadida ahaa ee lunsanaa ayuu markaa ku biiray si degdega ayuu kuwaa jumladooda ugu biiray wuu lumay maaha macnuhu kuwa lumay buu ku biiray ee lasoo qaato tusaalaha walow shinaa hadaan dooni lahayn buu ilaahay yidhi la rafacnaahu biha diintaanu barnay ayaanu sharaf iyo cizi ugu samayn lahayn diinta lagu baray ayaad ku heli lahayd sharaf iyo cizi walaakinahu annagu umaanaan diidin cizigiiyo sharafta eh walaakinahu isaga ayaa akhlada ay maala u leexday ila alardi ay ila dunya laba macno ayaynu siinay akhlada bimacnaa maala alardi ay dunya akhlada ay maala ila dunya isagiibaa adduunyada u baydhay qofku markuu adduunyada u baydho ilayn ilaah subxaanahu wa tacaala khiyaar buu ina siiyeeye khiyaar ayuu alla ina siiyey subxaanahu wa tacaala adiga khiyaarkaagaa kolkaa lagugu abaalinaya uu ilaahay kugu abaalinaya walaakinahu isaga ayaa akhlada u baydhay ila alardi adduunyada ayuu u baydhay wa tabaca hawaa hawadiisii famaluhu kaa tusaalihiisu iminka aynu tashbiihii soo gaadhnay famaluhu kaa tusaalihiisu ka maali kelbi waa ay oo kale xayawaanka waxyaabaha ugu liita ayga ka mida waa ka maali kelbi ay oo kale weeye ayguna wuu kala liitaaye xaaladda maad aragteen uu ooman yuhu afka kala hayo carada dharqanayo xaaladda uu ugu foolxun yahay waa xaaladdaa ilaahay xaaladaa ayga ayuu kusoo qaatay xaaladdu in taxmil calayhi haddaad saarto haddaad ku xambaarto ood eryato ilhadku kala qaada inta badan xayawaanku wuxuu afka u kala qaadaa markuu daalo ayga haddaad daaliso afku kala qaadi ow tatruku haddaad iskaga tagtuuna daalanaynba yalhad afku kala qaadi bal aygaa eg aygu mar kala haynin mar kasta daalan yahay iyo hadduuna daalanaynba waa kala hayaa waxay ka dhigan markaa qofkaa ilaahay diinta baray ee qofka xun noqday waa ay afka kala hayo kale dadka kale wuxuu kaga duwan yahay adduunyada wata dadka adduunyada wataa waxay ka dhigan yihiin ee diinta ilaahay ka fogi waa noole afka kala haya uun laakiin markuu daalunbu afka kala hayaa dadkan kale markay baahdaanunbay afka kala hayaan laakiin aygani iyo qofkan diinta ilaahay garanaya ee ka baydhay mar kaste afku kala hayaa waxa weye macnaheedu waa mar kaste adduunyadiinbuu daba cararaya isagoo dhergey ka maqli maysid waan dhergay isagoo baahan afkii kama nasanayo mar kaste waxa weeye bahalkaa afka kala haya un weeye ama ha daala ama iyuna daalanaanin famaluhu tusaalihiisu ka maali kalbi waa ay oo kale in taxmil calayhi haddaad ku xambaarto yalhas afku kala qaadi ow tatrukhu haddaad iskaga tagto yalhas afku kala qaadi daalika kaasi markaa masalulqowmi waa qoomkii tusaalahooga alladiina qoomka oo kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayadaha yaga ayay beeniyeen ee faqsus ilqasasa qisooyinka uga waran lacallahum yatafakkaruun inuun inay fikiraan baa la arkaaye inaad fikirto si uunbaa looga yaabaaye bal uga waran baa la leeyahay ilaahay aayadihiisa subxaanahu wa tacaala aayaddeennan kitaabkeennani markuu ka shaqaynayey tashbiiha mufrad buu inooga dhigay tashbiiha halkan ku qoran aayaddan tashbiiheeda kitaabkeennu mufrad buu ka dhigay aniguna tamsiili baan qabaa inuu yahay kolkaa waxba raacina kitaabka tamsiili waa mufrad buu leeyahe tashbiihu maaha mufrad waa tamsiili wa qaala tacaala ayaa yidhi aayad kale isagoo kaga hadlaya maaluhum munaafiqiinta tusaalahoogu ka maali ladii waa kii oo kale istawqada naaran dab falamaa adaa'ad markay ifisay maa xawlahu wixii hareertiisa ahaa ayuu dahaba allaahu ilaahay la tegey uu qaatay binuurihim nuurkoogii ayuu alla qaatay wa tarakahum iyagiina wuxuu kaga tegey fii dulumaatin madow buu kaga tegey laa yubsiruunayna waxba arkaynin summun waa dhagoolayaal bukmun waa aflaawayaal cumyun waa indhoolayaal fahum laa yarjicuun marnaba soo noqon maayaan ow ka sayibin waa roob da'aya oo kale min asamaa'i samada ka da'aya fiihi waxaa ku jira dulumaatun madowiyo wa racdun iyo onkod wa barqun iyo hilaac yajcaluuna waxay yeelayaan asaabicahum farahooga fii aadaanihim dhagaha bartankooga ayay yeelayaan min asawaaciqi danabka dhacaya aawadii xadara almowti geeri ka baqbayna sidaa u samaynayaan wallaahu ilaahay muxiitun bilkaafiriin gaalada uu hareereeyo dhinac kaste ayuu ka joogaa yakaadu lbarqu hilaacu wuxuu sigayaa yakhdafu absaarahum inuu indhaha ka qaado kulamaa adaa'a lahum markastuu ifid yar u sameeyana mashow fiihi way lugaynayaan waidaa adlama calayhi markuu madoobaado qaamuu way istaagayaan walow shaa allah alla hadduu dooni lahaa la dahaba bisamcihim maqalka ayuu ka qaadi lahaa wa absaarihim indhahana wuu ka qaadi lahaa ina allaha ilaahay calaa kulli shayin shay kaste qadiirun ilagu karaaye ilan ilahay wax ku culusi ma jireen aayaddani waxaan u malaynayaa inay tahay qur'aanka aayadda u horaysa ee tashbiih uu dhex dhaco ama tashbiiheennii uu dhex dhaco suurat lbaqara malaa waa aayadda koob iyo tobnaad meelaha ayay ka dhici doontaabay ila tahay inay meelaha noqonayso aayadda koob iyo tobnaad meelaha ilaah subxaanahu wa malaha dhowrka aayadood ugu horeeyo waxaan ahayn labada saddexda aayadood ee ugu horeeyo muslimiinta lagaga warramay waxaan ahayn wuxuu kaga warramay laba qayboodoo gaaladu ay u qaybsan yihiin hadday tahay gaalada ahlu kitaabka ah iyo haddii ay tahay oo yuhuuda gaar ahaan baqara yuhuudday ka hadasho halkay ala cimraan ay nasaarada ka hadasho kolkaa hadday tahay ahlu kitaabka oo yuhuuda iyo munaafiqiinta kolkaa aayaadkani waa aayaadkii munaafiqiinta ka warramayey munaafiqaa tusaale lagaa siinaya munaafiqa waxa lagugu tashbiihiyey ilaahay tashbiih buu munaafiqa kaa siinaya munaafiqu waa maxay horta maaluhu munaafiqiinta tusaalahooga iyo tilmaantoodu tilmaanay leeyihiin baa lagu siini waa ka maali ladii kii oo kale istawqada naaran dab nin dab miyaad aragtay weli waa nin dab oo kalea lagu yidhi falamaa adaa'ad markay ifisay dabkii maa xawlahu hareertiisii oo dhan ayuu dahab allaahu binuurihim ilaahay nuurkoogii ka qaaday markaasu ilaahay madow u keenay baa lagu yidhi madow ayaa ku dhacay dib ugu dhacay aayadani nin dab shitay oo dabkii mar alla markuu walalacu yidhi ilaahay ka baktiyey oo kale ayuu munaafiqa ka dhigay talo waa maxay dabkaasi dabkaa ay shiteen dabkaa laguu sheegayaa iftiinkaa laguu sheegayaa waa alislaamu walhidaaya islaamnimadiibuu ilaahay dab oo kale kaaga dhigayaa kolka iftiinkaa yaray heleen ma garanaysaa aayaddan aayaddii ka horraysay ayay soo yidhaahdeen wa idaa laqu ladiina aamanuu mu'miniinta markay la kulmaan munaafiqiintu maxay yidhaahdeen qaaluu hee aamana iftiinkii kaa iftiinkii waa aamanaadaa islaamnimadaa yaray sheegteen ayaa waxoogaa iftiin u ah nuur buu u noqday aamanaa bay yidhahdeen iftiin buu u noqday oo ninkani sidee buu iftiin ku helay waaba gaale waaba munaafiqe suu iftiin u helay iftiinkan ha moodin iftiin inuu yahay qalbigiisu uu nuurayo war iftiinkani waxa weeye qofku markuu aamana yidhaa miyuuna ka badbaadaynin seefta muslimiinta seeftii muslimiinta ma ka badbaadaya ma la dilaya xukunkii muslimka muuna yeelanayn ilaa amanaa buu yidhi lama dilayo cid dili kartaa ma jirto waa kow ninku markuu yidhaa aamana munaafiqba ha ahaadee hantidiisii miyayna aniime ka badbaadaynin in la aniimaysto la qaybsado way ka badbaadaysaa ninkani miyuuna wixii uu muslim lahaayoo dhan yeelanaynin wuu yeelanayaa kolkaa aamanaadaa hore ayaa nuur u samayso nuurkani waa nuurkii yare adduunyada uu muslimiinta ku dhex joogay waa badbaadadaah ilaahay baa ka baktiyey aakharana wax alla wuxuu yeelanayo uu dee u qabanaya maleh aakhare wax alla waxay u qabanayso ardayow maleh culimada qaarkood waxay ku macneeyeen kolka kaasi waa sax waa tafsiir jira weeyi waa sax kolkaas sababta culimada qaarkood waxay ku macneeyeen maba aha salaamadaa yare hantidiisa uune waxa u dheer bay yidhaahdeen iftiinkan lagu sheegayo haddii la doonayo in adiga lagu ganaaxo eegu fiirso in adiga haddaa la doonayo in lagu ganaaxo laguguna ganaaxo indhahaagu inayna waxba arag meel madow in haddii lagugu xidho oo waxba fartaada aadan arkaynin in halkaa lagu geliyo un ganaax maaha inta lagu geliyo waa in layr laguu shidaa layr aad u iftiin badan waa in laguu shidaa kadibna lagaa baktiiya indhahaagii maxay dareemayaan haddii ka waran mar ay iftiin weyn helaanoo haddana iftiinkii laga baktiiyo maxaa imanaya waa ma jiro waa waxba la'aan waa sidayna waxba u arkayn unbaa lagu sii mubaalaqoonaya kolkaa waxaa jira dadka inta badan miyiga ayaa ayaa tusaalaha si fiican u garan lahaa dadka miyigu layr ma haystaan habeenkii ay ku guuraan habeenkii markay guurayaan cirkuna uu rooban yahay markuu hilaacbaxo baxo uu wac waxay arkaan min halkan ilaa gidaarkaasay arkaan laagtii iyo geedkii iyo dariiqii bay fahmaan laakiin de markuu yidhaahdo balodayaasha miyiga la tashada way istaagaan ilaa cude ma yidhi way istaag haddii ay socdaan meelo kale geli way istaagaan inta nuurkii yaraaye indhuhu uu soo noqonayo ilaniftaanka iftiinkaa wacdaasaa ka qaadaye maaluhu munaafiqiinta tusaalahoogu ka maali ladii waa kii oo kale istawqada shitay naaran dab dab buu shitay falamaa adaa'ad markay ifisay maa xawlahu hareertiisii markay ifisay kolley aayadda laba macnaa lagu macneeyaa midkaad ku fasirtiin garan maayo falamaa adaa'ad markay ifisay iyo markuu ifay baa la yidhahdaa labadaba falamaa adaaad markuu ifay maa xawlahu wixii hareertiisa ahaa markuu ifay wixii hareertiisaa ifaya marna marna waxaasaa la ifinayaa falamaa adaaad markuu ifay maa xawlahu wixii hareertiisa yaallay ayuu dahaba allaahu binuurihim ilaahay iftiinkii ka qaaday ilaahay baa iftiinkii kala tegey u fiirsa ardayow adaaad baa la isticmaalay dabka nawarad lama isticmaalin horta nuurki iyo diyaaga midkee xoog badan anuur wa diyaa midkeebaa xoog badan adiya baa xoog badan nuurku ma xoog badna adiya nuurku waa iftiinka daciifka ah adiyana waa nuurka qawigaah eeg cadeedda iyo dayaxa iftiinkooga yaa qawiya cadceedda ilaahay suuradda qur'aankaa ah muxuu ku tilmaamay waladii jacala shamsa diyaaan walqamara nuuran dayaxa nuur baa la siiyey iftiinkiisu waa daciif cadceeddana maxaa la siiyey markaa diya kolkaa waa iftiin qawiya kolkaa falamaa adaaad ilaahay markuu ku leeyahay si weyn markay u ifisay weeyaan maa xawlahu wixii hareertiisa ayuu dahab allaahu alle ka qaaday binuurihim ilaahay muxuu ka qaaday markaa dahab allaahu he binuurihim aayaddan ma doonaysa in la yidhaha dahab allaahu bidiyaa'ihim ilan aayadda hore waxay ahayd addaa'ade way ifisay baa la yidhi halkan dambe wixii laga qaadayay diyaa lama odhane maxaa la yidhi nuur baan dahab allaahu bidiyaa'ihim lama odhan dahab allaahu binuurihim baa lagu yidhi si fiican u talo maxaa diyaaga loo odhan waayey ardayu balaaqada qur'aanka ayay ka mid tahay haddii la odhan lahaa dahab allaahu bidiyaa'ihim diyaagu waa iftiinka qawiga ah iftiin qawiyaa laga qaaday bay noqon lahayd oo kii daciifka ahaa ee nuurkaaba u soo hadhay buu macnuhu noqon lahaa waxaa la tilmaamayaa dahab allaahu binuurihim xataa iftiinkii daciifka ahaa in laga qaaday kii ugu yaraa ee daciifka ahaa in laga qaaday baa la tilmaamaya dahab allaahu ilaahay baa la tegey oo qaaday binuurihim aayaddan balaaqo kaloo dhan ku beydhi karin baa ku jirta kelimatu dahaba ilan adhaba wa tarakahum iyagii waxa laga yeelay kelimata tarakahum ah waxa lagaga tegey inta badan in la yidhaah maaha waxa laga yeelay in la yidhahbaa fiican wa tarakahum waxa laga yeelay fii dulumaatin madowyo laa yubsiruun waxba ayna arkaynin madow wax alla waxay arkayaan una jirin kolkaa maxaa u soo hadhay talow maxay noqdeen summun tashbiih baa halkaa ku jira haddaba summun waa hum summun ay hum ka sidayna xaqa u maqlaynin bukmun waa aflaawayaaloo kale sidayna xaqa ugu hadlaynin cumyun waa indhoolayaalo kale sidayna xaqa u arkaynin eeg kolkaa tashbiihu soo afar rukni ma lahayn tashbiihu mise rukni buu afar rukni afartii rukni ee tashbiiha mushabahun bihigii unbaa halkan sheegan aadaadkii wuu xadfan yahay sumun bukmun cumyun aadaadkii wuu xadfan yahay oo wajushabihii wuu xadfan yahay oo mushabihii wuu xadfan yahay oo hum ahaa humka bay ahayd ma ogtahay fii cadami lintifaac ama fii cadami simaacihim lilxaq okay mushabahun bihigii un baa joogan marka mushabahun bihigoo keliya lasoo reebo jumhuurtu waxay leeyihiin weli waa tashbiih sacdadiina tabtaazaanina wuxuu leeyahay maya isticaaru isku bedelay ee intaa tashbiiha laga daayo tashbiiha ha lagu daayo maaluhum ka maali ladii istawqada kaa un tashbiiha laga dhigo buu leeyahay markaa sacdadiina tabtaazaani ninka talkhiisulmiftaaxa qoray fahum laa yarjicuun dib uma soo noqonayaan wahum laa yarjicuun kolley laba macnay leedahay xaggayna dib ugu soo noqonayn ma waxa weeyaan dibba uma noqon karaan dhagoole dib mau noqon kara ama indhoole haddii xagga dambe laga hadlo muu eegaya indhoole muu arkaya dariiqiisa dambe mise waxaa loo jeedaa baailkoogii kama soo noqonayaan baailkoogii kama soo noqonaya labada macnaba waa la siiya tashbiih kale ayuu ilaahay meeshan haddana keenay ow ka sayibin waa roob oo kale baa la yidhi min asamaai samada ka soo da-ay tusaalaha munaafiqa lagaa siinayaa waa roob samada fiihi waxaa ku dhex jira ulumaatun madowyo jamca madowyo badan baa ku dhex jira wa racdun baa ku jira wa hilaa baa ku jira yajcaluuna asaabicahum farahooga waxay gelinayaan fi aadaanihim dhagaha dhexdooda min asawaaciqi danabka dhacaya aawadii min asawaaciqi danabka dhacaya aawadii xadar almowt geeri iyagoo ka yaabaya ilaahay haddana wuxuu ku tashbiihiyey roob cirka ka da'aya oo wata madowyo badan madow badan wata onkod wata hilaac wata danab wata kolkaa kollay roobkani waa maxay waa alislaam walhidaaya kolkaa diinteena nebi maxamed baaba alayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa roob inay tahay ku tilmaamay roobkaasoo asaabad ardan diinteena waxaa lagu tilmaamaa inay roob oo kale tahay culimada mufasiriinta kolley aad kala xidhiidhaysiine sideed iyo toban dhinacayay roobka uga eg tahay diinta iyo roobku sideed iyo toban dhinac bay ka siman yihiin ama ay iskaga egyihiin yihiin wuxuu wataabaynu nidhi madow daruurtaa iskeed madow u lahayd daruurtu iskeed bay madowda u wadatay waxay wadataa radun onkod bay wadataa waxay wadataa barqun hilaac bay wadataa waxay wadataa sawaaciq iyo danab bay wadataa kolkaa roobkani waa diintii hilaacan iyo waxyaabahan kale ee ku dhex jiraa danabkani racdigan iyo hilaacan waxay culimmadu ku tilmaamaan waa alwacdu wlwaciid alwacdu walwaciid hilaaca yaree big yidhi ma garanaysaa waa alwacdu jannada marka laga warramayo wey janna ka warrankii weeyaano maasha allah qalbigaaga ayaa farxaya munaafiqa xataa qalbigiisaa farxaya isagoo munaafiqa buu leeyahay taasaanan u tegaya taa waxbay u rajaynayaa ma og kolka waxa weeye rad e, barqigani waa waxa weeyaan waa waa wixii wacdiga ahaa ee rajo gelinayay insaanka weliid bin muqiraad garanaysaa markii jannada laga warramayey buu lahaa kolley aniga cid iiga horrayn taa taa la sheegaya maxamed uu sheegay laftiisa cid iiga horrayn lahaa taa kolka waxaa jira waa waa hilaacii weeyaan kolkaa wixii wacdiga ahaa onkadkan la sheegaye laga naxaya maad garanaysaa waa waciidka aayaadkii hanjabaadkiiyo naarta ka hadlayay waxoogaa way didayaan markaa way yar didayaan sawaaciqda iyagana culimmadu waxbay ku macneeyeenoo qolada mufasiriintu markay macnaynayaan wax ayay ku macneeyaan aayaddaa qur'aankaa bal haddaan soo dhaafno wallaahu ilaahay muxiidun wuxuu hareereeyey bilkaafiriina gaalada ayuu hareereeyey yakaadu wuxuu sigayaa albarqu hilaacu yakhdafu absaarahum inuu indhahaba kala tago kulamaa adaa'a lahu markuu u ifiyana mashow fiihi way yar lugeeyaanoo way socdaan markuu sidaa ugu ifiyo way soconayaan wax hawadooda waafaqsan markay helaan diintu waa saxbay odhanayaan way raacayaan waidaa adlama calayhi markuu ka madoobaadana way istaagayaan awaamirta marka la saaro walow shaa allaahu ilaahay hadduu doono la dahaba bisamcihim dhaguhu ka qaadi lahaa wa absaarihim iyo indhaha in allaha ilaahay ilayn calaa kulli shayin shay kasta qadiir wuu ilahay miyuuna indhaha ka qaadi karayn uuna dhagaha ka qaadi karayn wuu ka qaadi karaya saxaabadeenna iyo taabiciinteenna qaarkood waxay ku macnaynayaan iyagu fasir kaleo raacdir iyo barqul iyo sawaaciq intaba waxay leeyihin waa waajibaadkii waajibkii salaadii soonkii zakadii waxaasaa kolkaa ayaa ku noqonaya sawaaciqdan ay ka didayaan iyo marka la yidhaha saka bixi ayuu odhanaya saaciq bay ku noqonaysaa waa danab markaasuu ma hantidaydaan wax ka dhiibaa buu odhanaya markaa tashbiih baa ardayoo halkaa ku jira muxuu kuu leegayahay tashbiihaasi tashbiiyo badan baa ku jira in waadix yuhuun baan u malaynayaa ma sheegi karaysaa mufrad iyo tamsiili midku yahay waa tamsiili abu ayib nin la odhan jiraa gabay tiriyey wuxuu yidhi abu ayib min azujaajati wa tajri calaa shafati lamiiri abi lxusayni kaana bayaadaha waraaxu fiiha bayaadun muxdiqun bisawaadi caynin ma jecli kolley gabaygan oo kale gabaygan waa abu ayib nimankaa mataqaanin nimankaa abu iyo raggaa lamidka ah gabayaagu afkay ka waalan yihiin kolley waxyaaba xataa ayna aaminsanayn bay gabay ka tiriyaan waa niman dawaqsan weeye aqaaru waxaan ka qiiroonayaa buu yidhi min azujaaja dhalada markaan arkaba waan qiiroodaa buu yidhi dhaladaa yarun haytusina waan qiiroonayaa wahya tajri iyadiioo socotaa oo dareeraysa calaa shafati alamiir abilxusayn amiirkii abilxusayn la odhan jiray waa xusayn ibnu isxaaqa tunuukhi abilxusayn ninkaa amiirka ee la yidhaah markay ku dareeraysa dhaladu qiira ay qabata buu yidhi kaana bayaadaha caddaanka waxaa la moodaa dhaladu mayna iska caddayn kaana bayaadaha caddaanka dhalada waxaa la moodaa waraaxu fiiha tii khamradu ku dhex jirto bayaadun caddaan baa la moodaa muxdiqun hareereeyey bisawaadi caynin isha madowgeegii wuxuu tilmaamayaa kolkaa caddaan iyo madow meel iskugu yimid buu tilmaamaya kolkaa sawirka iyo shakliga uu ku tashbiihinaya isheennani miyayna qayb cad iyo qayb madow ahayn ishii oo kaleu kolkaa ka soo qaatay ishii oo kaleu baaban moodayaaba buu yidhi aqaaru waan la min azujaaja quraarada iyo dhalada ayaan ka qiiroonaya wahiya tajri iyadoo dareeraysa calaa shafati lamiir ku dareeraysa abilxusein ma cabaynin ninkaasi cumar binu khadaab soo maydaan arag ayuu nini gabay sidan oo kale abban igu soo tiriyey nin hadda ninkaasi gabay buu soo tiriyey noocan oo kale ah wuxuu idhi gabaygi wuxuu ku soo dhameeyey alla hadduu cumari arkayo malaha xumaan lahaa buu yidhi markuu gabaygii maqlay wallaahi waan kaa xumaaday buu yidhi ilaah baan ku dhaartay waan kaa xumaaday buu yidhi baro saab ninkaasi ahayo cumar baa ayuu baro saabu ahaa maanta laga bilaabana waan ku casilay buu yidhi xil dambana ii qaban maysid buu yidhi welibana cumar buu yimid oo wuxuu yidhi cumarow ilaah baan ku dhaartay gabayga waan afkuun buu igaga soo dhacay buu yidhi maynan wax isbaynayaad moodaysaa buu yidhi afkuun buu igaga soo dhacay waan iska jiri way ila tahay buu yidhi cumar inaadan samaynanba way ila tahay buu yidhi laakiin waxaan diiday unbuu yidhi qaabka gabaygu yahay baan diidee ah, inaadan samaynaynanba waan u malaynayaa buu yidhi kolkaa way nimankan gabayaagu iska leeyihin tashbiiha noocan oo kale waa tamsiili ardayow gabaygaasoo kale tashbiiha ku jira waa tashbiihu tamiili siryu rafa insha allah waltahabad waxaa oloshay naaruhaa dabkeegiibaa oloshay fa mandaruhaa muuqaalkeegu yugniika wuxuu kaaga filalaanayaa an kulli mandarin muuqaal kaste cajabin oo lala yaabo dab yaroo ololaya ayuu tilmaamay oo muuqaalkeegu wax kasta uu ka qurux badan yahay dab ololaya sawirkiisa ma garan kartaa ololku miyuuna kor u bixin casaan miyuuna khafiif ah miyuuna isdhexgelgelin ololku muna tamawuj samayn ololku eeg saa inuu dabaalanayaad moodaa shakli sawir saasuu ololku bixiyaa kolkaas shakligaa yare ololku bixinayo ayuu ninkani ka hadlayaa waltahabad naaruhaa dabkeegii baa ololay fa mandaruhaa muuqaalkeegu yugniika wuxuu kaaga filan yahay can kulli mandarin muuqaal kasta cajabin oo lala yaabo idartamad markay tuurto bisharaari dhimbiilaha oo waddaradad ay isdabagalaan dhimbiiluhu calaa duraaha meesha ugu sarraysa madaarifulahbi olol aad xariir moodo madaarif waa xariir lahabna waa olol madaarifulahabi olol aad xariir moodaa markuu isdabagalo oo sidaa isku yar daba yaaca agga sare dabka xaggiisa sare ra'ayta waxaad arkaysaa yaaquutatan jawhar jawharunbaad moodaaba buu yidhi ololkaa markaa mushabbakatan sidaa laysku gelgeliyey oo tatiiru canhaa ay ka daadaadanaysay ka duulduulayso quraadatu dahabi dahabka dhaskiisii dabkan maxaa ka duulduulaya ololkan sidaa isku dhex galgalay mayna jacjacla yari ka duulduulaynin waxaad moodaa dahabkiioo dhaskiisi uu ka daadanayabaad moodaa jawaar yaroo dhaskii uu ka daadanayo waltahabad waxaa oloshay naaruhaa dabkeegii fa mandaruhaa muuqaalkeegu wuxuu kaaga filan yahay can kulli mandarin muuqaal kastaoo cajabin lala yaabo idartamat markay tuurto bisharaari dhimbiilo oo wadaradad uu isdabagalo calaa duraaha meesha ugu sarraysa madaarifulahabi olol ad xariir moodaa ra'ayta waxaad arkaysaa yaaquutatan jawhar mushabbakatan laisdhexgelgeliyey tatiiru canhaa ay ka duulayso quradatu dahabi dahabka dhaskiisii ay ka daadanayso tashbiiha halkaa ku jira waa dhowr tashbiih madaarifu lahabi kolley waa mufrad dhinacan kalena ra'ayta yaaquutatan mushabbahatan tuna waa tamsiili in sha allah halkaa inoogu joogo wallahu aclam